haadihi tani baabulisticaadati isticaadada baabkeedi weeyaan acuududa waxaa la isku waafaqsan yahay inayna qur-aanka ka mid ahayn acuudu waa aayad qur-aana jawaabkeed weeyaan fastacid biاllahi min ashayطaani alrajiim fastacid waa ilahay magan gal sooma oo ka magan gal min ashayطaani alrajiim saasuu kolkaa noqonaya acuududu waxay leedahay fadaa'il fara badaan bay leedahay aqwaal fara badaanna way leedahay lakin d waxaan kugu soo ikhtaasaarinhayaa acuudud waxay ka dhigan tahay shaksigani markii uu shaksi inuu la shiro uu damco wuxuu samaynhayaa muqaabaluu horta samaynhaya waa inuu qaabilo lagamaarmaan bay noqonaysa uu hor fadhiisto lagamamaarmaan bay noqonaysa shaksiga qur-aanka akrinhayaa ilaahay buu la sheekaysanhaya ninka inuu ilaahay la sheekaysan doonaa kitaabkiisu akrinaya ayib marka basharku markii uu munaajo galayo waa inuu tahaaro qaato salaad haddaad galaysa maalanba maxaad qaadanaysaa wiisaad qaadanaysaa soo sidaa haddaad soom soomaysa maxaad qaadanaysaa niyatu soom baad qaadanaysaa haddaad xaj galaysa maxaad qaadanaysaa niyatul xaj baad qaadanaysaa haddaad ilaahay shir la galahaysid laazim waa inaad tahayu wax la yidhaah aad samaysid mas-uulka basharka marka aad shir la galaysid dhar baad xidhanoo waad sii diyaargaroobi oo qalbigaad xataa saafiyaysan haddii aadaad uga cabsanaysid xataa qalbigaad saafiyay fa birabbi alcaalamiin marka cuududani waxay ka dhigan tahay ilaahayo markii hore dadkaan dhex yaacayay eegase waxaan u diyaar ahay inaan kitaabkaagaa aqriyo oon hadalkaaga aan kugula xidhiidho taasaan diyaar ah marka ilaahayo ani iyo kalaamkaaga fahamkiisa waxna kala dhexgala ilaahayo naga xidh weyaan mucaqwa wax mucawad ah dhammaantii ilaahu naga xidh bay kolkaa maaragta ay noqonaysa macnuhu saas kolkaa uu noqonaya markaasaa deetana shee sheekh shaksigu wuxuu gaadhahayaa qiraa'at lqur'aan markii uu galo wuxuu gaadhahayaa inuu laaqi yeelahayo isagii ilahay wax u dhexeey mithaal baan ku siinaya eega shaksi baad qur-aan ka dhegaysanaysaa adaa dhegaysanaya hadda shaksigaa qur-aanka aad ka dhegaysanaysa dadku nadrooyin bay uleeyihin midi wuxuu laaqi yeelhayaa shaksigan qur-aanka aqrinaya oo xuruuftanuu maqlahayo ilaahay oo la hadlahayo u qaadanaya ilaahay baa toos ula hadlaya waa sidkan wuu laaqi yeelaya xataa isagu hadduu aqriyayana sawdkiisa wuu laaqi yeelaya ka toos ula hadlahayaa waayo waa allah taa darteed baa saxaabada qaarkeed ay odhan jirtay fa inii samictu allah saa iyo saa ninkii sameeya ma aragtay kolkaas saas iyo saasuu noqonaya maxaa yeelay fa inii samictu llaha ilaahay baan maqlay ilahay may saxaabadu maqleen adiguna waad maqashay hadday iyagu ilahay maqleen adiguna waad maqashay maxaa yeelay waasitadii iyagii ilaahay udhexeeyey ayay meesha ka qaadeen ba kolka ay ku noqona marka cuudooduna waxaa weeyaan arinta xaqiiqadiina taasay kolkaa noqonaysa kolka eega laleeyahay wa salaata wa salaata ayaad akrinaysaa soma wa aqiimu salaata kalihiwayo maqaari'ana ma adiga akrinaya may adiga iyo isaga toona ma waayo ilaahay baa kule wa aqiimu salaata waasitooda waa laaqiyal marka acuudu billahi min ashaytaan rajiimtu waxay noqon haysaa ilaahayow adigaan kula munaajoon hayaa eh? waxaan kaa magangelahayaa aniga iyo kalaamkaada fahamkii een fahmi lahaa iyo xidhiidhkii naga dhaxayn lahaa wax alla wixiina kala xidhi lahaa oo dhan oo shaydaanu kakow yahay shaydaankaasi ama shaydaanul insi ha noqde ama jin ha noqde ama wax dooni ha noqde kaasaan kaa magangelahaya taas isticaadadu marka waa arrin qaali haddii aan miaal ku siiya waxay ka dhigan tahay eega guri wasiir baad galaysaa maalan kolkaad deerka kore joogto maxaad samayn qaadh qaadh baad albaabka ka siin haysaa maxay ka dhigan tahay qaadh qaadh ilaahu iga furbay ka dhigan tahay waan kuusoo galaya kolka aan kuusoo galay albaabka dib loo xidhina bes adigu waxaan ahaynoo aan la joogahay ma jiro ayay kolka ay kuu noqonaysa isticaadadu arrin aad u qaali ah weeye macaani fara badan iyo fadaa'il fara badanna way leedahay natiijaduna kolkaa waxay noqonaysaa acuudu billahi min ashaytaan arajiim waxay ka dhigan tahay makhluuq dhan baan ka soo baxay khaaliqana waan u galay saasay kolkaa maaragta ay ka dhigan marka marka qiraa'ada gudagasho acuudu billahi min ashayطaani اrajiim iyo basmaladii iyo suuraddii la bilaabahayay saddexdaasa meesha kuu jooga acuudu iyo bisimkii iyo suuraddaad bilaabaysa soo saddex ma waxaa kaaga imanhaya shan iyo toban wej baa kaaga imanhaya waanaad wada garanaysaa shan iyo toban wejba kaaga imanhaya shan iyo tobankaa wej maxay noqonayaan inaad acuududa gooni ka dhigto bisimkana gooni ka dhigto maalanba alxamdu lilaahi rabb lcaalamiinna aad gooni ka dhigto saas kolkaa maaragtay kuu noqonaya intaba waad fahamtaysa haddana dib ugu noqo intaba israaci waa laba waji sooma haddana dibu noqo labada hore israaci ka dambena gooni ka dhig acuudu billahi min ashayaan rajim bismi illahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah acuudu billahi min ashayaan rajiim bismi illahi raman raim saasad ku wasilaasaa garmays raxiim ku istaaga alxamdu lilah eegana acuududii kolkaa ma aragtay keligeed ka dhig bismi illahi raxmaan raxiim alxamduna israac waa imise wad waa afar wad sooma afartaa waji roomkii iyo ishmaamkiibaa dhex socda soo tir socda halkaa adugaan kugu dayna saase kolkaa ma aragtay intuba way bannaan roomkeedii iyo ishmaamkeediina adiga siinhaya acuudu bilahi min ashayaan rajiimi way hoos dhiban tahay bismi llahi raxmaan raxiimi way hoos dhiban tahay inta ku banaan waad garanaysaa kolka alraxiimi xarfumad baa meesha ku jira alrajiimi xarfumad baa meesha ku jira ah, ku ishaare alcaaqilu yafhamu bilishaara taasaan kolkaa kaaga daynaya meesha ishmaam kuma jira laakin tii roomba dafka alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin way kor badantah inta wajee ku banaan wada garanay laakiin sida kale afarta wajba way banaan yihiin xagga bisinka wajkee khalad ahaa waxaa khalad ahaa soo ma ahayn in la yidhaaho maalan ba acuudu billahi min ashaytan rajim bismi illahi araxmaan araxiim hadduu suurad kale dee acuududu dhammaadkeed ay ahaa lahaysa soo maahayn tani way bannaanta iyada maxaa yeelay acuudu billahi min shaytan rajim suurad dhammaatay ma ahayn soo soo maahayn qur-aanba ma aha bismi lahi ramaan raim waaba sadrgeeti maxaa loo diidaya afartaba wejba kolkaa way banaan yihin bay noqonaysa halkaa ayay dhigtaa iyada maxaan u gudbahaynaa bisinkii baan ega u gudbahaynaa bisinku xaggeenu joogaa laba suuradood buu kale dhex joogaa labadaas suuradood oo suuradna ay dhammaatay suuradna ha eega bilowda soo sidaa ma kolka isagana afar suuraa ku banaan xagga suur ahaan oo afartii acuudida una laakiin tii afartaa suuro hal baa mamnuuca halka mamnuucigu afarta suura horta aan tilmaano saddexdaba inaad israaciso iyo saddexdaba inaad kala goyso iyo labada dambe inaad israaciso ka horena oo suuraddii hore dhammaadkeedii an aad gooni u goyso saddexdaas waa jaais halka aan jaaiskahayn waa kae waa suuraddii hore iyo bisinka bilowga inaad israaciso ood bisinka ku istaagto halkaasi waa ayru jaais kamaa mararna fi shaaibiin maxaa yeelay suuraddu bisinka waxaa loogu talagalay awaa'ilu suware looguma talagelin awaakiru asuwar looguma talagelin halkaa wejkii kolkaa hawaj aan banaanayn buu noqonaya isagana kolkaa ma aragtee rom iyo ishmaam maxaa kaaga banaan wixii kolkaa ma aragtee kaaga banaana ay garanaysa waxaa jira qur-aanka oo dhani bisim wuu leeyahay oo waa akrinayaa suuradaha ilaa suuratu tawba mooye soo sidaa maha bisimkana axkaam fara badan baa ku jirta oo aan ka hadalnay in fara badan xataa kitaabka qur-aanka waxaan ishaaray in uu ku qoran yahay madhabu abu xaniifa in badan baan ishaaray muصxafkan eegii ku hor yaalaay madhabtu ku qoran yahay waa madhabteen waa madhabu ab abi xaniifa lanna turkigaa qoray wuxuu kolkaa maaragtay kuu noqonayaa waa qiso aada u dheer weeyaan laakiin ti hal suuradaho waxaa jirta quraad oo dhan ay isku raaceen inaan besin ayna lahayn suuraddaas waa suuradee waa suuratu atawba amaal iyo tawba wax besino ma dhexeey litanziiliha bisayfi lasta mubasmila marka suura labada suuradood marka la isku xidhahayo imise waj baa ku banaan waxaa ku banaan shan iyo toban wej baa ku banaan kuwii hore adaa tirsan laakiin tan waan kuu tirin si aad u fahmto shan iyo tobanka waji waxaa weeyaan inaad tacliim aad ku istaagto ood bara'atu inaad ku bilaabato iyo inaad caliim sagtayso ood bara'atun aad ku bilaabato iyo inaad israaciso soo saddex maaha saddexdaa waxaa meeshii soo galahaya roob iyo ishmaam iyo wixii soo gelaya baa soo galaya u fiirso kolka maalanba kolkaad ku istaagteed waqfisay caliim caliim misaa kugu banaanay madul alaaatu awju alqasru wاtawasuطu wاtuul soo saddexdaas kuma banaanayo saddexdooduba maca sukuuna ah. sukuun ma xagea soo saddex maaha hadda waana qadci ogaanteeda lahado waa waqtigood ku istaagaysaa iyo saddexdoodii oo maca ishmaam ah caliimun weeyaan waa imisa waa lix sooma iyo halkii roomka ila roomku qasr keliyatu ah soo sidaa ma madul caaridu lisukuun oo sukuun maxdi uu la socdo iyo oo saddexdiisii wej wata iyo madul caaridu lisukuun oo uu ishmaam la socdo oo saddexdiisii wej wata iyo halka roomka soo toddoba maa toddoba weeyaan toddobadaasoo qadci ah iyo toddobadaasoo sakta ah kolkaad saktayso toddobadaa toddobadeed baa ka imanaysa waa isla imsa afar iyo toban ma tahay maxaa kuu soo hadhay ka shaniyo tobnaad muxuu noqon caliimun baraatu waa wasligii shan iyo tobankaa wajba kuugu banaan bay kolkaa maaragtay kuu noqonaya fii bacdi suwar suuratu maaida oo kale haddii aan soo qaadanay awalkeeda suuradaha lasku xidhayo inay arrintu sahlan tahay moodi kun iyo ziyaada ka timaada suura suuratu maaida iyo marka la xidhayo suuratu maxay ahayd annisa suuratu nisa kun iyo ziyaada ka imahay xagga isku xidhkooda marka qiraa'aadka loo fiido inuu fanigu yaryahay moodi taa isaga sheegi baa sheekhu wuxuu ku yidhi yajuusu waxaa bannaan in sharacta haddaad gudagasho fi lqira'ati qiraa'ada arbacu awjuhin baa bannaan lilisticaadati bayna ku bannaan yihiin qaطcu ljamiici waa in kulli la wada kala gooye soo maha uma waslu thaani iyo kan labaad oo lala xidhiidhiyo oo la yidhaaho acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim bismi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin iyo wawaslu اlأwali ka hore oo lala xidhiidhiyo oo la yidhaho acuudu billahi min الshayطan الrajim bismi اllaahi الرaxmaan الraxiim الraxmaan الraxiim jamiil iyo wawaslu اثnaani labadii dacalba oo lala xidhiidhiyo الثاني والثالث والأول oo laysla wada xidhiidhiyo intaasaa ku banaan ayb wajaa-isun waxaa ka bannaan min bayni hadihi الsuwar suwarkan baynkooda waxaa ka bannaan ثalaaثaة baa ka bannaan markii uu meeshu bisin yahay tii hore acuudu bay ahayd tan dambana waa maxay waa bisinkii weeyaan wa waaxidu mana lam yuctabar lama qiimaynin awa kuba bannaanin faqdac calayhimaa kala goo ma wada kala goysay waa suuradda akhirkeedii goonugo bisimkiina goonugo kii dambena goonugo bay kolka ay ku noqonayaan oo wasil faanihimaa la xidhiidhi waa maxay ina shaani'aka huwa alabtar bismi illaahi araxmaan araxiimi qul yaa ayuha alkaafiruun faanihima saa ula xidhiidhi oo wasilhumaa labadaba la xidhiidhi maxay noqonaysaa ina shaani'aka huwa alabtar bismi illahi araxmaan raxiimi qul yaa ayuha alkaafiruun labadaba la xidhiiri kulli isla wada xidhiiri laakintii walaa tasil uulaahumaa ta horaha la xidhiirin oo ina shaaniyaka huwa labtaru bismi illaahi araxmaani araxiim ha odhanin oo fatafquda haddaad la xidhiidhiso dembi aad ka cuslaatay wa bayna anfaalin wa tawbatin ataa waxaa yimid waslun wasli wasligu kolkaysa wax kale ma wataa may waa darajo keliyata weeyaan caliimun baraatun sidii caliimun bidaati suduuri oo kale iyo wasabtun sabt toddoba wej baa ka iman sooma iyo uma waqfun waqfi toddoba wej baa ka iman sooma yaa fataa shaakano wallahu aclaa wa aclama wa axkam